بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبالتوفيق وحنكب الله بين آيات كنتن يأفر إلى آيات اللحدن يسقال سورة الأنعام aayaddii darsigii hore u dambaysa waxay ahayd walaa tadrudi aladiina kuwiiha eryin nabiyullaahi maxamedow yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayay biquduwi bilqadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii yuriiduuna iyagoo raba ama doonay wajhahu ilaahay ridihiisii wejigiisa maa calayka adiga dushaada ma aha min xisaabihim iyaga xisaabtooda iyo waxyeeladay geystaan min shayin shay waxay iyagu geystaan oo camal ah adiga waxba kaama saara wamaa min xisaabika xisaabtaadana adigu wixii aada geysata calayhim dushooda min shayin ma aha oo hadday saa dhici lahayd oo xisaabtooda camalkooda adi lagaala xisaabtamila fatadridahum markaa aad irido fatakuuna markaa min aaalimiina marka wa kadalika sidaas qolada gaalada iyo muminiinta la isugu imtixaanay yan fatanaa isugu imtixaanay bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale liyaquuluu dabadeedna ha yidhaahdaan imtixaanka dartii haaulaai kuwaasi mana allaahuma allah ku galladaysay oo siiyey calayhim dushooda min beyninaa annaga dhexdayada ma alla naga xushay kuwaas maxaa lagula maagay bay ka wadaan alayse allaahu alla miyaanu ahayn biaclama kii og bishaakiriina dadka xaqdoonkae muwaxidiinta miyaanu alla ogeyn kuwaa wuxuu ilaahay xaqa u waafajiyey waa shaakiriinu xaqay rabaan waidaa jaaaka nabiyullahi maxamed waxaa lagu yidhi waidaa jaaaka hadday kuu yimaadaan aladiina kuwa yuminuuna rumeeyey biaayaatina ayadaha iyaga rumeeyey faqul waxaad ku tidhaa salaamun calaykum nabadgelya dushiina ha ahaato ha dhibin baa laleeyahay dadkaa kuu yimid ay kuwaasi eri kuleeyihiin nabadgelyoha kaa helaan kataba rabbukum rabbigiin wuxuu waajibiyey calaa nafsihi naftiisa arraxma buu waajibiyey inuu muminiinta u naxariisto raxmadaasina waa maxay xaal yeshaan iyo man camila qofkii camal fala oo minkum idinka idinkumida suucan xumaan bijahaalatin jaahilnimo u sameeya uma taaba ka tooba keena min bacdihi intaa kadib wa aslaxa camalkiisa wanaajiya fa annahu alle kafuurun kii dhaafo way raxiimun allah subxaanau wa tacaala markay wuxuu ku yidhi nabiga dadka muminiintii markay ku yimaadaan dee nabadgelyaha kaa hele nabadgelyaha kaa hele ruux muminaho kuu yimid sideed u eryi kartaa wey salaamun calaykum ku dhabaalayna allahna subxaanahu watacaala raxmad buu isku waajibiyey ummadiisa ramada raxmadduu isku waajibiyey waxaa ka mid ah qofkii jaahilnimo darteed iyo aqoon daro xumaan u sameeya dabadeedna tooba keena allahu dhaafaya wey raxmadda allay ka mid tahay taas oo qofku markuu dembi gala la dhihi maayo dembi buu galay hala ganaaxo oo meesha marka nabiga waxaa looga jeedaa dadku nabadgelyaha kaa heleen ku raacay waidaa jaaaka markay kuu yimaadaan aladiina kuwa yuminuuna rumeeyey biaayaatina aayadaha yaga faqul waxaa tidhaa salaamu nabadgeliyo calaykum dushiina aato yacni wax dhibahoo idin gaarayaa ma jiro kataba rabbukum rabbigiin wuxuu ku waajibayey calaa nafsihi naftiisa alraxmata naftaa la sheegayo inagu ma naqaano qur-aankay ku taalla marka sama baynu u rumaynayna raxmad buu isku waajibayey maxaa yeelay raxmaddaasi liannahu alle man camila qofkii camal fala oo minkum idinka idinka mida suu-an xumaan bijahaalatin aqoon la-aan uma taaba tooba keena min bacdihi intii jahaalada uu la yimid kadib wa aslaxa wanaajiya camalkiisa faanahu alla kafuurun kii dhaafay raxiimun oo naxariisan raxmadda allay ka mid tahay marka culimmadu waxay leeyihiin qof kasta oo dembi sameeye waa jaahid hadduuna jaahid ahayn dembigaba ma sameeyeen wakadaalika sidaa laydinku caddeeyey suuraddan awalkeeda ilaa hadda la soo gaar sidaa laidinku cadeeyey yaa nufasiluaayaati aayadaha u kala saarsaarana o idinku sharxayna iyo welistasabiina weliba inay cadaato sabiilulmujrimiina dambiilayaasha wadadooda ilaahay sharaxaa dheeru ina siiyey ee aayadaha badan inoogu aqriyay waxaa weeye si aynu wax u fahamno dadka mujrimiinta iyo dadka muminiintana loo kala garto hadday isku dhex jiraan de waa dhibaato waa in mujrimiinta la garto iyo calaamadooda mujrimiinta iyo calaamadoodana waxaa wey wadadii nabiyull maxamed bay garamarsan yihiin kadaalika sidaas la idinku soo caddeeyey yaanu nufasilul aayaati aayadaha u kala saarsaari oon u kala dhigdhigaynaa u sharxayna welitastabiina weliba inay caddaato yaa sidaa laydinku kala fasliyey sabiilulmujrimiina dembiilayaasha wadadooda qul waxaa tidhaa l nabi allow inii anigu haddaan nabi muxamed ahay nihiitu waxaa liiga nahyo laii diiday an acbuda inaan caabudo aladiina kuwii tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alle ayrkii ah qul waxaad ku tidhaa mar kale laa atabicu raaci maayo ahwaaakum sidaad jeceshiin anuu idinku raaci maayo qad dalaltu waan lumay haddaan hawadiina raaco idan waktigaa waan lumay haddaan hawadiina raaco wamaa ana ahaan maayo min almuhtadiina kuwa hanuunsanna noqon maayo nabiyullaahi maxamed waxaa la yidhi u fuuqfuugo aniga waxaad caabudaysaan waa la ii diiday buuri nabiyullahi maxamed markii jaahiligii uu ku dhex noolaa afartan jir ku gaadhay weligii waxaa jaahiligu sameeyaan ma samaynin muwaxid buu ahaa allihiisa aqoonsan oo nadiifa oon weligii waxaa lagu arag buu ahaa marka aniga waxa aad caabudaysaan waa la ii diiday buuri ha caabudin baa la laa acbud maa tacbuduun ani saasaa la yidhi buui qul waxaa tidhaa inii aniga hadda inaguna waynu amranahay ogow waxaa nabiga la amray baynu amranahay nabigaa wax walba inoo soo maraya qul waxaa tidhaa inii aniga nuhiitu waa la ii diiday waa laiga nahiyey an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaano min duuni illaahi alla keyrka ah ducadu ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala labadaba qur-aanka way ku jiraan tan waa ducaa cibaada waa ducadii cibaadada ahayd qul waxaa tidhaa laa atabicu anigu raaci maayo ahwaa'akum idinku saad rabtaan oo jeceshiin ma raacayo qad dalaltu waan lumay idan waktigaa haddaan idin raaco dee waan lumay lumidna waa la ii diiday wamaa ana anigu markaa noqon maayo min almuhtadiina kuwa hanuunay qad dalaltu wamaa ana min almuhtadiina way israacsan yihiin qad dalaltu waan lumay wamaa ana aniguna miihi min almuhtadiina kuwa hanuunsan miihi qul waxaa tidha innii anigu calaa bayinatin markhaati cad baan ku sugnahay xujo cad oo min rabbii rabbigayga ka ahaatay wakadabtum bihi idinna waa beeniseen xujadii caddayda qur-aanka ahayd idinna waa beeniseen markhaati baan ku anugu waxina ma raacayo waxayguna waa wax cad wey maa cindii agtayda ma aha maa tastacjiluuna waxaad dadajisanaysaan bihi maag waxa aad leedihiin noo keen haddaad nin tahay alciqaab noo keen allahuma kaana hada huwa alxaq min cindika waxaasoo kale nagu rid waxaanaad sheegaysaan anigu maba hayaba allah ba haya waxa aniga imaba weydiin kartaan wey in ilxukmu xukumku ma aha ilaa lilaah alla mooye allah xukunka hayste anigu maamulka waxba kagama jiro wixii la ii diro unbaanan u sameeya yaqusu alla wuxuu qisoodaa oo caddeeyaa alxaqa xaqu caddeeyaa qisadu waa sheekooyinka wararkan yaqusu wuxuu alla cadeeyaa oo dadka u qisooda alxaqa wahuwa allana khayrulfaasiliina kuwa wax kala xukuma fasligu waa kala soocid kuwa wax kala xukuma oo dhan buu ka wada sarreeya allah subxaana wa tacaala allah subxaanau wa tacaala nabigiisa wuxuu ku yidhi waxaa tidhaa anigu xaq baan ku taagnahay idinna waad beeniseen marka waa kaafiga kala dheeri xaggaynu isaga iman wey xaggaynu wixiina aan ka raaci wey xaggaynu ka heshiinaynaa wey isku midba ma waxaan aad leedihiin balbalaayo keen haddaad nin raga tahay ood wax garanaysana de anumaba hayaba allah ba haya allah baa idinku rida amaan idinku ridayn alla se wuxuu sheega waa xaq qul waxaad ku tidhaa inii anigu calaa bayinatin xujo cad baan ku sugnahay socodkan iyo dhaqankaygu waa xujo cad oo min rabbi rabbiga ka ahaaday wakadabtum waad beeniseen bihi xujadaa cad ee aniga la ii keenayna waad beeniseen maa cindii agtayda ma aha ma tastacjiluuna waxaad dadejisanaysaan oo jiigsanaysaan bihi ma waxaan aad leedihiin war ciqaabkeen iyo balaayo nagu soo rid maba haya anugu in alxukmu malxukmu xukumku ma aha maamulka iyo wax waliba ilaa lilaahi alla mooye allah wax walba haysta alla idinku ridi amaan idinku ridayn yaqusu alla wuu qisoodaa alxaqa oo dadka wax xaqunbu u sheegaa wahuwa allana khayrulfaasiliina kuwa wax kala sooca kuwa wax qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow waa canaan qul haddaad aragto waa canaan haddaad qul aragto qul waxaa tidhaa low ana cindii agtayda hadduu ahaan lahaa maa tastacjiluuna bihi waxa aad dadejisanaysaan nagu rid aada leedihiin laqudiya alamru xaaladda waaba lakala xukumi lahaa baynii baynakum waaran kala tegi lahayn intaan ciqaab dusha idinka saaro waaba ku kala bixi lahayn maaba idaan joogteen haddaan anugu hayo laydaan joogteen buu leeyahay qul waxaa tidhaa low ana cindii agtayda hadduu yahay maa tastacjiluuna waxaad dadejisanaysaan bihi shayga laqudeel amru xaalada waa la kala xukumi lahaa waaba lagu kala tegi lahaa beynii anigiiyo beynakum idinka dhexdooda wallaahu allase aclamu ogo aclamu og bidaalimiin anigu ma hayo waxaase haddaan hayo waa horaan idinku ridi lahaay ilaahay se daalimiinta uu ogyahay ilaahay baa idinku ridi doona wey allah baa idinku ridi doona oo ilahay daalimiinta wuu ogyahay wallaahu alle aclamu mafaatixulkaybi qaybka furayaashiisa qaybtiibaa wax fura leh yaa laga dhigay ilaahay baa qaybka oo keliya wey qaybtiibaa wax daboolanoo fura leh baa laga dhigay furayaasha qaybka allah baa haya laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa isaga mooyaane cid ogi ma jiro qaybka wuxuu ambiyada ogeysiiyey mooyaane wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa filbari dibadda dhulka bariga wixii ku sugan iyo walbaxri badda wamaa shayna alla wuu ogyahay tasqudu dhici oo min waraqatin caleena wamaa tasqudu ma dhacdo wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleen ilaa ay dhacdo si yaclamuha alla wuu ogyahay walaa xabbatin firi ma jirto fii dulmaati lardi dhulka hoostiisa ku jirto mugdiga walaa radbi shay qoyani ma jiro walaa yaabisin ku qalalay ma jiro ilaa uu jirasa fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay mubiinin oo cadolmafuudka ah mafaatixu leyb suuratu luqmaan shanta meelood ee ugu dambaysa mafaatixulkeyb waa shanta alle mooye wax ogi jirin ee roobku goortuu di'i berri waxaad qaban doonto naftu meeshay ku dhiman naftu meeshay ku dhiman iyo iyo waxa caloosha ku jira waa qeybka wey allah bay ukhaasiyi hadda waktigan xaadirka waxaa la yidhaahdaa waxa dad baa waxay yidhaheen waxa caloosha ku jira waa la ogaaday hadda ka waran waa la ogaaday siday noqon ilaqalab lagu ogaadaa jire waxaa layi waxayna ogeyn waxaa caloosha ku jira goortuu dhalan doono ma oga inuu wax fiican yahay inuu waxun yahayna ma kala ogan wey waxba ma ina ogaan wacindahu alla agtiisa waxaa ah mafaatixu lkaybi aybka furayaashiisa ah qaybka furayaashiisa alla agtiisa ah yani qaybkiibaa wax furala laga dhigay qaybka allah keliya yaa agtiisa awey ah laa yaclamuha maoga ilaa huwa alla mooyaane wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa filbari bariga waxa ku sugan walbaxri badda wax walba alla habaag subxaana wa tacaala wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleeni ilaa yaclamuhaa alla wuu ogyahay subxaana wa tacaala markay soo dhacayso intay hawada soo socoto dhulka meeshay kaga dhacayso intaasoo dhan buu ogyahay walaa xabati firi ma jirto oo fii dulmaati lardi dhulka oo lagu abuuray ama kuba dhex jirtaba walaa rabbi shay qoyani ma jiro walaa yaabisin ku qalalani ma jiro ilaa ujrata fii kitaabin kitaabmubincadow loox maxfuudku ku qoran yahay malaa'igtuna way ka shaqaysaa allahna kulli wada ogyahay subxaana wa tacaala waxaa sidaa lainoogu sheegayaa allaha aan qeybka isaga mooye cid kaloo oga jeereen allaha caabudaa laina leeyahy wahuwa alleh alladii allaha weeye yatawafaakum idin oofsan idinkahayn oo nafta idinka qaada bileyli habeenkii wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa jaraxtum waxaad shaqaynaysaan binahaari maalintii uma yabcaukum wuu idin soo toosi fiihi fi nahaari habeenkii markaad seexataan oo naftu idinka tagto maalintii wuu idinsoo toosin maxaa la idinsoo toosinoo naftu sidaa idinkaga maqnaan weyday liyuqdaa in la guto oo la dhammaystirto ajalun muddo qayb kamida laga qaaday waxaa loogu soo celiyey si muddadiisii u dhamaysto uma ilayhi alla xaggiisu marjicikum makanu qodkiinu ahaaday uma yunabikum alla wuxuu idinka warramay idinsoo hordhigi bima shayga kuntum adayn tacmaluuna kuwa camal fala qofku markuu seexdo naftu gebi ahaan ka tegi mayso qaybtii ixsaaska ruuxdu ka teg mayso qaybtii dareenka yaa ka tegaysoo la qaadaya tan noloshana xidhiid bay la leedahay allah baa siduu u kala qaadi karan marka meelaa lasoo dawaafsiin oo riyadan waxaa la yidhaha manaamkan iyo waxbay soo ark marka waxaa la yidhi intay dhexda soo socoto waxay aragto waa waxay ilowdo intay dhexda soo socoto waxay aragto waa waxay ilowdaa marka ilaahay sidaa idiin seexiyey ee haddana nafta idinku soo celiyey si muddadiina u dhamaysataan wey waysuluukralati waa kii suuratu zumar labada nafood midna sidaasa lagu sii qaadi tii nolole u dhiman waa la soo celin wahuwa alle ilahay qudradiisaa lainoo sheegay allah baa inama adigan jiifo waxba ma ogid isma maamushid naftaadii way tagtay qaybtii ixsaaskaa tagtay wa huwa alle alladii allaha weeye tawafaakum idin oofiyey idin kaxeeyey bileyli habeenkoo naftiina qaaday qayb ka mid a wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa jaraxtum waxaad shaqaynaysaan binahaari maalintii uma yabcaukum alla wuu idin soo toosin fiihi finahaari maxaa maalintii laidiin soo toosin liyuqdaa in la dhammaystirto ajalun ajal musaman la magacaabay oo qofkan dhimashadiisii ah oo nafta saasaa lagu soo celiyey uma ilayhi ila allah kumarjicikum makaanu noqodkiinu ahaaday uma yunabiukum wuxuu idinka warami bimaa shayga kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala masaladaas waa masale cajiiba wax alla waxaad samaysay adduunka haddaad soddon sano jirtay haddaad lixdan haddaad toddobaatan jirtay farsi aad sidaa meel u saartay waa iqra kitaab markaasaa qofka ee muminka marka horeba kitaabkiisa midigtaa laga siin markaasaa dembigiisii wixii dembi ahaa yaa meel gaara ah lagu soo hordhigi dadka hortiisa lagu fasili maayo ta meel gaara ah lageeyaa la dhihi dembigaa ma samaysay ha kaana kaana markii loo tiriyo dembigii yaa la dhihi waa lagaa dhaafay bidaaqad yaro ay laa ilaaha ila allahu ku qoran tahay yaa kafada la saari camalkii xumaa oo dhanna kafada kalaa la saari dhulkay la waay dhan baa lainoo keeni allah alla waxaad la hortegi alla waxaa la hortegi hadda sii hagaajiso wahuwa alqaahiru alla ka xukuma weeye fawqa cibaadihi adoomadiisa dusho adoomadiisa dushooda xukuma yani adoomadiisa ilaa xukunku dushuu inaga saaran yahay soo maha xukun haddii la yidhaha dushuu ka saaran yahay dadka allah dadka dushuu ka xukuma weye wahuwa alla alqaahiru ka ka adag weeye oo xukuma fawqa cibaadihi adoomadiisa dushooda wayursilu wuu diri alle wuu diraa calaykum dushiina xafadatan malaaig ilaaliyayaala xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadakum midkiin almowtu geeridu tawafatu way kaxayn oo naftiisiibay qaadi rasulana rasuulkayadii wahum yaguna laa yufariduuna ku xadgudbi maayaano intii amarka lagu siiyey unbay samaynayaan ruuxdii haladaadin maayaan ku xadgudbi maayaan ruuxda marka la qaadayo qofka naftiisu wanaagsan tahay nafyahay fiicani ee axad ka fiican ku jirtahay soo bax ilaah allah aan kuu cadhaysanayn u soo baxo raalli ka ah markaasi qofka muuminkii xanuunka markaa waxaa laga yaabaa inuuna dareeminba markii malaaikatu raxmadii u timaado isagoon is ogeyn xanuunka dee kolley sakaraadka waa la dareemiye aada buu ugu faraxsan yahay ina naftu ka baxdo qofka kalena naf yahay xunta ahi malaaikatulcadaabkiibaa iman naf yahay xunta ah, meel xun usoo ba cadho alla usoo bax baa la dhihi markaasi sakaraadkiibaa dhibaya markaa wuxuu ku rayn lahaa inuu dib u noqdo allah subxaana wa tacaala wahum laa yufaraduuna waa sida ku xadgudmahayaan nafta ku xadgudmahayaan sidii u qaada layidhi bay u qaadaya wahuwa alqaahiru ka xukumo weeye fawqa cibaadihi addoomihiisa dushooda wayursulu alla wuu diri calaykum dushiina xafadatan malaa'ig ilaaliyayaala inta aynu noollahay dhulka joogno malag baa inala socda ku wax kaa qora ku ku ilaaliya ku ka hagaajiya ku meel ku marya xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadaku midkan almowtu geeridu tawafatu waxaa kaxayn oo ruuxdiisii qaadi rusulunaa rususheedii wahum iyaguna laa yufariduuna ku xadgudbi maayaan sidii u qaada layidhi bay uqaada naftiina hala daadin maayaan haye uma rudduu waxaa loo celin ilallaahi alleh mawlaahu mawlahooda alxaqi ee xaq ahaa waxaa la celinayaa waxaa weeye waa naftii xagga allaa loogey naftii markay malaa'igtu qaado allah bay u geynayaan oo talada haya talada allah baa loo geyn uma ruduu waxaa loo celin ilallaahi haddii malaaigta la yidha waa suuragalo hadii malaaigtu markay nafta qaado xagga allay u noqonaysaa laakiin naftii wey waxaa alla loo geynayaa uma ruduu dadka waxaa loo celin nafta laga qaaday naftii ilallaahi allaa loo maamulahooda ahaa alxaqi ee xaqa ahaa alaa lahu lxukmu alaa hooya bay culimmadu dhihi jireen alaa tanabuh baa la yidhaah lahu alusuna alxukmu maamulku wahuwa allana asracu lxaasibiina kuwa xisaabo oo dhan ka ugu degdeg badan wey ilahay xisaabtiisu waa degdeg ilahay xisaabtiisu waa degdeg marka la leeyahay wax waqti oo ay qaadan markuu alla xisaabtamayo wax waqti ay qaadan mal wahuwa asracu lxaasibiin ee sida caqligeenna yaa la inoogu hal ilbidhqsi qaadan maysa xisaabta alle subxaana watacaala allah wuxuu leeyahay uma riduu ila allahi mawlaahum lxaq alaa tanabuha lahu alla waxaa u sugnaaday baraaruga weeye alxukmu wahuwa asracu lxaasibiina kuwa xisaaba ka ugu degdeg badan wey qul waxaa tidhaabaa nabiyullaahi maxamedow man axadkeebaa yunajiikum idinka nabadgelin min dulumaati lbari bariga mugdiyaalkiisa markii gabalku dhaco iyo walbaxri badda markaad dhex maaxaysaan tadcuunahu waad baryaysaan markaad dulumaadkaa ku jirtaan tadarucan khushuuc daahira iyo khufyatan qarsoodi markaasaa waxaad leedihiin lain anjaanaa hadduu nagneen nabadgeliyo min haadihi tan lanakuunana waxaan ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa alla waida kuwa alla ku jirto alla waxido alla keli yeela ahaanayna markaad habeenkii socotaan meel mugdi ah oo wadadii ka oo meel qardajeexa aad martaan allah idin badbaadinaya waa allah badda markaad dhex socotaan oo xidigihii idinka kala lumaan oo doontii ayma hadba dhinac u socoto beriga adii qur soo degay doon fiicani ma jirin hadda doontii waa kuwo matoor hadda ku socdeen allah baad markaa waxaad leedihiin si hoos iyo si daahiraba ilahu laga nabadgeli ilahu meesha hadaad nabadgeliso shaakiriin baan noqon lahay marka dhibku joogo dadku waa wax nugul markaa wax walba markuu ka baxon bodhihi dee waa iska caadi sidan sidaydii horaan iska soconaya qul waxaa tidhaa man axadkee baa yunajiikum idinka nabadgelin min dulumaatilbari bariga mugdiyaalkiisa markii gudcurku idin dhaco ood habowdaan iolbaxri badda markaad socotaan tadcuunahu alla aada baryaysaan tadarucan kor u qaadid khushuuc kor ah iyo wa khufyatan qarsoodi oo hoosta aad wax ka leedihiin maxaad leedihiin markaa layna jaanaa hadduu naga nabadgeliy min haadihi tan lanakuunana waxaanu ahaan min ashaakiriin kuwa muwaxidiintaanu ka mid noqon qul waxaa tidhaa allaahu alla yunajiikum idinka nabadgeliya minhaa min aulumaati idinka nabadgeliya iyo wa min kulli karbin murugoo dhanba uma antum tushrikuuna haddana o sharig yeelaysaan ka warrabaa laleeya mugdiyaalka faraha badan ee badiya bariga dhibaatooyinka jira allah baa idinka nabadgelinaya iyo wax alla wixii kurbo oo dhanoo jira maca daalika mushrikiin baad noqonaysaa ilaa qof ilaahay hanuuniyo mooyaane qul waxaa tidha allaahu allah yunajiikum idinka nabadgelin minhaa dulumaadkii iyo wa min kulli karbin murigoo dhanba uma antum idinku tushrikuuna alla waad sharig yeelaysaan qul waxaa tidhaa macnaha waxaa laga wadaa markaad dhibku ku haysto markaad ilaahay dhibka kaa faydo tooba keento tooba keenkaa kusii soco wey qul waxaa tidhaa huwa alle alqaadiru ka kara weye calaa an yabcaa inuu soo saaro calaykum dushiina cadaaban cadaab min fawqikum korka idinkaga keeno cadaab aw min taxti arjulikum lugihiina hoostooda oo khasfi iyo dhulkoo idinla go-a aw yalbisakum uu isku kii khaldo shiyacan koox koox idinku ah oo iska kiin hor keeno aw yudiiqa uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin basa bacdin qaarka kale dhibaatadiisa undur bal eeg baa la yidhi kayfa sidaa nusarifu laayaati aayadaha aan u gedgediyn on u cadayn hadba dhinac idinka keenayn oo marba dhinac idinku caqli celinayn uma ndur eeg baali kayfa sidaanu nusarifulaayaati aayadaha u gedgedinayn oo dadka ugu caqli celinayn lacallahum yafqahuuna si ay wuxuunu fahmaa intaasoo cibaaro yaa li inoogu sheegi tawxiidka iyo islaamnimada iyo wanaagga intaasoo cibaaro kala duwan oo midba macno gooni a ah samaynayso bal intaa waxaa laleeyahay inay dadku fahmaan qul waxaa tidhahdaa nabiyullahi maxamed huwa alle alqaadiru ka kara weeye calaa an yabcatha inuu diro calaykum dushiina cadaaban can min fawqikum oo cadaab iyo dhagxaan iyo wax qabow iyo wax daran korka idinkaga soo daadiyo wa min taxti arjulikum lwiinni hoostiisa dhulka idinla gooyo idinla gariiro naari ka soo baxdo aw yalbisakum wayudiiqa uu dhadhansiiye bacdakum qaarkiin baasa bacdin qaarka kale dhibkiisa waa dagaalka qabyaalada undur bal eeg kayfa sida nusarifulaayaati ayadaha aanu ugu gadgadinayno lacalahum yafqahuuna si ay wax u fahmaan intee cibaara la inoogu keenay wakadaba way beeniyeen bihi qur-aanka qowmuka qoomkaagu nabiyulaahi maxamedow wahuwa alxaqu isagaana xaqa qul waxaa tidhaa lastu ma ihi mas-uulkii ka calaykum dushiina anu xafiid idinkamay anu waan idin keenay waan idin soo gaadhsiiyey marka anigu idinkuma qasbi karo wy idinkuma qasbi karo idinma dhacsiin karo haddaan alla idin dhacsiinin idinkuna xaqdoonaydaan noqonin anigu kiil idinkamay wax dhiba iin gaari maayo wakadaba way beeniyeen bihi qur'aanka qawmuka tolkaa wahuwa qur'aankuna alxaqu ka dhabtaa wey oon biyo kama dhibcaanka ah qul waxaad ku tidhaahdaa lastu miihi biwakiilin ku mas-uulaho xaafida calaykum dushiina idinka ama qaata ama qaadanina ani intay isaareen waa intaan idin sheegay likulli nabain war walba waxaa u sugan mustaqarun xaqiiqo wakti la gaadhayo mustaqarun sugnaan yani wakti la gaadhayo oo xaqiiqadiisa loo tegayo wasuufa taclamuuna waadna ogaan doontaa warka xaqiiqadiisa la gaadhi doona waxaa kamid qur kariimka ah, waxa uu sheegayo waa la gaadhi xaqiiqada u horeysa la gaadhi waxa wey marka la dhinto markaasaad aakhiraad gudageli malaaigtii iyo tii khayrkii iyo tii cadaabkii iyo wixii sida sidaa loo yahay baa qiyaamadii lagu imanaya marka dambe qiyaamadii baa lagu iman war waliba xaqiiquu leeyahay la gaadho haddii hadda war la sheego waa laga dhursuug uun waktiga la gaadho way war waliba xaqiiquu leeyahay likulli naba'in war waliba mustaqarun xaqiiquu leeyahay wasuufa taclamuuna waadna ogaan doontaan warka xaqiiqadiisa waidaa ra'ayta markaad nabiyullaahi maxamed u aragto aladiina kuwa yakhuuduuna dhexgelaya oo dhumbanaya fii aayaatina aayadaha yaga iyagoo caayi oo ku jeesjeesi markaad aragto faacrid canhum ka jeedso xataa yakhuuduu ilaa ay dhumbadaan fii xadiisi sheeko kayrihi qur-aanka keyrkii ah wamaa yunsiyanaka hadduu ku ilowsiiyo ashayaanu shaydaanku falaa taqcud ha la fadhiisanin bacda dikraa xusuus kadib maca alqowmi qowmka adaalimiin ee daalimiinta ah marka marka laleeyahay hadday sheeko kale hadday qur-aanka dacaayadiisa iyo jeesjeeskiisa dhex galaan ka kasii jeedso sii jeesadaasi waa meesha ugu dambayse haddaad afka wax kaga qaban kari wayda ka tag wey ilaa ay sheeko kale galaan nabiguna dee dadka wuu la fadhiisan jiray oo dacwadu gaadhsiin jiray oo dabcan wuu la fadhiisan jiray markay qur-aanka dacaayadiisa bilaabaan ka tag baa layii oo kasii jeetoo ka tag markay sheek ilaa ay sheeko kale galaan haddii inaad ka tagto ood ka jeedsato shaydaan ku ilowsiiyo mar xusuusato dibaa loo fadhiisan marka nabigu dee bani aadan buu ahaa xagga rasuulnimada iyo khayru khalqillaahi iyo cibaadada iyo ag dhinacaah dee ciduuna adduunka khayru khalqillaahi buuba ahaa laakiin dee xagga bani aadamnimada wixii dadka soo mara unbaa mari inamaa ana basharun waa kii nabigu yidhi wahbaan iloobi inamaa ana basharun waa ka nabigu yidhi marka wixii bani aadamnimada gaajada iyo ilowshaha iyo hurdada iyo waxa wey bani aadamku kala mid yahay laakiin xagga fadliga iyo khayru khalqilaahi iyo xaqa waa ka gooni way wadaa ra'ayta markaad aragto aladiina kuwa yakhuuduuna dhumbanaya oo dhex gelaya fii aayaatina aayadaha iyagoo caay oo dacaayadayn facrid canhum ka jeedso oo iskaga tag xataa yakhuduu ilaahay dhex galaan fii xadiiin xadiioo ayrihi keyrka ah wamaa yunsiyannaka shaydaanu shaydaanku hadduu ku ilowsiiyo falaa taqut hala fadhiisanin bacda dikraa xusuus kadib maca alqowmi aalimiin qowmka aalimiinta ah wamaa cala ladiina wamaa cala aladiina kuwii dushooda maha yataquuna alla ka baqaya min xisaabihim xisaabtooda xaggeeda min shayin qofka alla ka baqaya ee muminiinta ah xisaabtoodu kuwaa gaaladaa xisaabtoodu muminiinta ma dul saara kuwaa xaqdiidayaasha ah xisaabtooda dembi kasta ha galaan maxaa ka galay muminiinta maxaa ka galay macnaha inay waxaa ka qaban karaan dee suuragal maaha way ku adag tahay wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma aha yattaquuna alla ka baqay min xisaabihim gaalada xisaabtooda iyo laxisaabtankooda iyo iyo camalkooda waxba dushooda ma saara min shayin wamaa cala aladiina kuwii yattaquuna min xisaabihim xisaabtooda xaggeeda min shayin shayna kama saara walaakin dikraa waana saaran qofka muminiinta ah kuwa xunxunka camalkooda waxba kama saara iyo xisaabtankooda walaakin calayhim dushooda waxaa dikraa waanin ay dadka waaniyaan lacalahum yattaquuna waa laga yaabaa inay alla ka baqaanay soo waantoomaan waa laga yaaba muminiinta waanaa lagu leeyahay gaalada isaab xisaabtooda iyo dhibaataday la yimaadeen muminiinta ma dul saara walaakin dikraa waanaa dul saaran muminiinta lacalahum yattaquuna si ay kuwa la waaninayaan ay u waantoomaan oo allahooda uga baqaan wallah subxana wa tacaala